العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد suurat lbaqara tafsiirkeeda aynu ku dhex jirnay aayadda saddex iyo siddeetan ee suuraddaa ka mid ah waxa aynu ku dhex jirnaa reer banu israa'iil ummaddii la odhan jiray ay naga horraysay iyo godobta ilaahay ay ka galeen ee la doonaya ummaddan islaamku inay aada uga feejignaadaan waayo taariikhdu waxaa lagu saxaa mustaqbalka lagu saxaa maadiga waana xikmadaha loo keenay sida ilaahay buuhi laqad kaana fii qasasihim cibra liuli lalbaab faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisooyinkaa ummadaha hore cibraa ku sugan buu lahay qisooyinka uga waran qur-aanka dhexdiisa nebi maxamed oo dadka si ay u fikiraan oo wax u fahmaan waid wakhti xus nabi maxamedow akhadnaa aanu qaadnay miihaaqa banii israa'iil reer bani israa'iil ballantoodii baanu qaadnay ballan baanu ka qaadnay ballantaasoo ah laa tacbuduuna ma caabudaysaan macnaha caabudina ila allah ilaahay mooye cid kala ha caabudina wa bilwaalidayni labadii idin dhalayna ixsaanan u samafala wa axsinuu bilwaalidayni ixsaanan labadii idin dhalayna u samafala wadilqurbaa xigtada iyo gacalka iyagana u samafala walyataamaa iyo agoomaha waalmasaakiini iyo kuwa baahan wa quuluu linnaasi dadkana waxaa ku tidhaahdaan xusnan hadal wanaagsan u dhaha wa aqiimu salaata salaadana qurxiya oogoo si fiican u tukada wa aatu zakaa sakadana quudha oo bixiya umma intaa kadib intii miihaaqaa ilaahay la gasheen tawallaytum waa sii jeedsateen ilaa qaliilan minkum in yaroo idinka idinka mida mooyaane wa antum mucriduun idinkoo afka sii maroorinayo sii durkaya waa usuul alakhlaaq wa ummahaat alakhlaaq wa dirwatu sanaam alakhlaaq akhlaaqda wixii hooyada u ahaa kurus ammaanka u ahaa usuusha u ahaa waa arrimaha ay isla waafaqsan yihiin diimuhu oo sidoodaba waxyaabaha la nasakhaa waa amarka iyo nahyiga laakiin inta badan usuusha akhlaaqda wixii lafdhabar oo akhlaaqiyaad rususha ilaahay wuxuu usoo diraa inay halkii kasii amba qaadaan nebi maxamedna waxaa la iisoo diray buui u dhammaystira calayhi salaatu wasalaam marka waxyaabahan ma'muuraadkee la faray waa akhlaaqdii wanaagsaneed qaaliga ahaa waa qofkii bani aadamkaah loo tilmaamaya xikmadii loo abuuray qofka waxaa loo abuuray liyuxiqa alxuquuq liyuctiya kula dii xaqin xaqah inuu cid walba xaqeedii ilaahay xaqiisii waalidka xaqiisii xigtada xaqoodii siiyo mas-uuliyiinta siiyo masaakiinta xaqood intaa aad arkayso waa qofka bani aadamka saasuu abuuran yahay waa inuu gartaa anna calayhi waajibaat wa alayhi walahu aydan xuquuq qofku waajibaadna waa saaran xuquuqna wuu leeyahy cidda kale waajibaadka ay ku leedunbaa xuquuqa taasi qofku waa inuu ku baraarugsanaada arrimuuna way sii kala horreeyaano xaqa ugu weyn waa xaqa ilaahay subxaana cidda xaqa ilaahay fulisa waxaa la rajaynayaa xuquuqda kalena inuu hagaajiyo haduu xaqa ilaahay dayacana khayr laga fili maayo marka ilaahay ballantaasuu ka qaaday reer banu israa'iil marka u horeeya laa tacbuduuna ila allah jumladaasi waxay u dhigan tahay nafyi ah, oo hab khabar iyo war ma cidaan ilaahay ahayn macnuhuna wuxuu ka dhigan yahay ha caabudina laa allah waa macno nahyi buu macna khabarna muuqaalkuna waa khabar eh, macnuhuna waa alab iyo wax la doonayo marka ujeedada loo qaatay iyadoo wax la doonaya uu yahay haddana habwar ahaaneed loogu dhigay tanaa sii xeel dheer bay leen culimmada balaaqadu macnaheedu waxa weye maba habboona meeshana ma qabato munaasibna ma aha inaa caabudaan cid aan ilaahay ahayn laa tacbuduuna ila allah waa inaad ka xishootaanba waa inaydaan taa yeelinba ilaahay keliga caabudoo xaqiisa siiya waa xaqa ilaahay uu leeyahy o xaqa waalidkana ha la siiyo wa bilwaalidayn ixsaan waalidka waxaad ka arkaysaa weynaanta uu leeyahy sida ugu xidhiidhiyey qur-aanka ilaahay meelo badan halkana quraba maaha meelo badan baa qur-aanku uu xidhiidhiyaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir qofkan isagaa ah sababtii halkan uu ku yimi iyagaa lahaa xaqa ilaahay kadib xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa ibnu mascuud uu wuxuu nebi maxamedow nebigu su'aalay calayhi salaatu wasalaam waxaan ku uhi ayulcamali afdal camalkeebaa ugu wanaagsan ugu fadli badan wuxuu idhi salaadoo la tukada maxaa ku xiga labada waalidoo loo samafala maxaa ku xiga jihaadka aljihaadu fii sabiil illaah labada waalidna runtii marka wakhtigu sii dheeraada ee aakhiru samaanka wuxuu nebigu xusiya calayhi salaatu wasalaam dadku dad inkaaran bay noqonayaanoo cidda ay ku kadeedan yihiinna waalidka ka mid noqonaya an talid alamatu rabbataha ilaa gabadhu ay dhasho inan sayidad u intay luga fidsato odhanaysa oyo soo adeeg oo raashinka soo kale anagu noofalle iyo bugaag baannu ahriyaynae oyo soo shaqe adugu way dhici doontaa xadiidka macnayaasha lagu fasiray buu ka mid yahay akhrisamaanka astaamihiisa waxaa ka mida ah qiyaamada calaamaatu eh, asaaca an talid alamatu rabbataha in addoonta ilaahay dhasho tu iyaduba sayid waahoo caaqadoo kadeedan marka labada waalid oo qofka uu u samafalaa waxa ay tahay xaq weyn oo kii ilaahay ku xiga sideedabana waalidku hadduu doonayo inuu xaqiisa ka helo waladka diintaa kula dadaalo qof aan diin lahayn kama helaya waalidku xaqiisa waa xaqiiqo jirta wey ilaahay baa markaa ummadeennan la hadlaya intaa reer banu israa'iil loo sheegunbaa innagana laynaga doonayaa markaasaa rabbi waxa uu leeyahay wadilqurba walyataama wlmasaakiin axsinuubaa ayaa u taala qaraabada agoomaha masaakiinta waa kuwa qaraabadu xaggii tolkay noqonayaan oo xaggii xidhidkay noqonayaan oo xaggii aabbaha iyo hooyaday noqonayaan waa ciddii aa gacal tihiin qaraabadu maaha oo keliya kuwii dhinaca isku abtirsanaysana tolka siday soomaalidu u yaqaanaan laakiin waa wax ka caamsan abtirsiimada waa dadkii xigaal iyo xidid intaba ila qur-aanku nasaban wa sihran buu tilmaamaya waaya agoonkuna waa qofka yar ee had iyo jeer waalidkii uu dhintay weliba aabbihii ayaa agoon loo yaqaanaa hadduu weyn yahay dee agoon lama yidhaahdo miskiinkuna waa kii aan waxba haysanina baahnaa dadka noocanihi haba ku xumeeyaana adigu hagaaji Ah, shardigu maaha marka ay ku hagaajiyaanna inaad hagaajisood sabafasho marka ay ku kharibaanna inaad afka u buurta aad erido ah, laysa alwaasilu bilmukaafi wuxuu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam xidhiidhiya lama yidhaahdo qofka abaalkii loo galay un gudaa laakiin waxa weeye qofka wax xidhiidhinayaa iyadoo laba gooyay ka wax xidhiidhinaya isagu wa quuluu linnaasi xusna bal qur kariimka saasaa ilahay nagu leeyahy khalqiga ilaahay oo dhan wanaag u dhaha gaal islaam ku hanuunsan iyo ku halowsan mid walba waxaad u sheegaysaa wax wanaajiyaha noqda uga reeyoon uga darin soo dhaweeyoon didinin u bushaareeya saasuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam markuu diraya asxaabtiisa maalin maalmaha ka midabaa gabadh yahuudiyadii caaisha ay u timid cafwan niman yahuuda bay ahaan gaar ahaan nin wadaadadooda ka mid ah, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu yimi buu salaamo wuxuu hi assaamu calayk geerii dushaada ahaato nabiguna wuu ka qaadoo si hoosta buu dhiga wuxuu hi aw calayk intaa tidhiba lagu yidhi caaisha waxay moodaysa inaanu nebigu maqalo waxay tidhi calayka assaamu walacnat ullah ikhwaana alyahuudi ikhwaana alqiradati walkhanaasiir geerii dushaada ha ahaato ilaahayna ha ku nacdalo alla ha ku nacdalo markaa nebigu wuxuu ihi caasha maxaad sidaa u yeeshay waa sidee hadalka ina allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxush ilaahay ma jecla foolxumada iyo aflagaadada iyo afxumada miyaanad maqlaynin bay markaa tidhi ninkani sida uu ku habaalay mee waan maqlayo anaa u jawaabayoo waxaan ku idhi calayk intaa aad tidhiba lagu yidhi calayka saam habaar nebi baaba ku dhacay isagaabaa iga daranba marka anigu waan u jawaabay ismanaan dhibin aflagaadiya cayna maan samayn marka saasuunbaa lagaa doonaya marka rasuulku sal allahu calayh waxa uu ahaa mid tusaale ku ah waquluu linnaasi xusna salaadiiyo sekada ilaahay uu xidhiidhiyey in fara badanna qur-aanku wuu xidhiidhiyaa laba kala hadhayana ma aha qofka tukanaya waa ka gudanaya xaqii maalkaee sekada sidaasuu abubakarna daliishaday markuu la dagaalamaya dadkii sakadiidkaha wallaahi la uqaatilanna man faraqa asalaata wazaka salaada iyo sekadoo ilaahay quraanka aanka kariimka uu ku xidhiidhiyo inta aayadoodaan ogahay ka kala saara yidhi waanu tukanaynaa salaadaannu tukanaynaa sekana bixin mayso bixin mayno waxay la dhimatay nabi maxamed kaa waan la dagaalamayaa sidii baanay asxaabta ku raaceen ilaa la qasab laga qaadaya umma intii ballantaa ilaahay ka guddoomateen tawallaytum ilaa qaliilan minkum wa antum mucriduun in yaroo idinka idinka mida mooye intii nin kale in yaroo islaamtay way jirtaa marka sidaasaa ilaahay uu ku eedeeyey ah, waxa weeyaan waa ballanka bixi nimanka reer banu israa'iil ay ka baxayeen almawaafiiqa waalcuhuud ballamaha ay ilaahay la galeen ay kutubta samaawiga ilaahay uu kaga qaaday iyo carabkii rususha goor walba way ka baxayeen marka hadduu qofku ah, diin waayo ballanna maleh waay saasaa ilahay uu ku eedeeyey nimankaa uma tawalaytum ilaa qaliilan minkum wa antum mucriduun bal haddaba siyaabaha ay usii jeesteen iyo ballamaha ay fulin waayeen ay ka baxeen ilaahay baa sharxaya waxaa loo diidunbaa innagana laynoo diido waid wakhti xusa akhadnaa miihaaqakum ballantiinnii baanu qaadnay reer banu israa'iilow ballan baanu idinka qaadnay laa tasfikuuna dimaa'akum dhiiggiinna ha daadinina walaa anfusakum nafihiinnana ha ka saarina min diyaarikum guryihiinna oo ha isqixinina uma intaa kadib aqrartum waa qirteen waa qaadateen wa antum tashhaduun idinkoo goobjoogu ah uma intaa kadib antum haaulaai antum idinku haaulaai yaa haaulaai kuwaasow taqtuluuna anfusakum naftiinnii baad dilaysaan waa isdishaan wa tukhrijuuna waxaad qixinaysaan fariiqan minkum koox idinka midana min diyaarihim guryahoodii baa ka qaxinaysa tadaaharuuna calayhim waa isu hiilinaysa oo isu kaashanaysaan bil bilimi xadgudub baa isugu kaashanaysaan kuwa la qixinayo ee lala dagaalamayo iyo wal walcudwaani gardarro dembi iyo xadgudub wain ya'tuukum hadday idin yimaadaan kuwaa iyaga ahi usaaraa iyada oo lasoo qafaashoo la haystayaalayihiin haddaa aragtaanna tufaaduuhum waa furanaysaan arrintaana waa samaysaanoo waa wax wanaagsanoo samayseen taas wa huwa arrinku wuxuu yahay muxaramun calaykum waxa la diiday ihraajuhum inaad eridaan oo qixisaan dadka ah, waa la ydiin diiday wixii laydiin diidaa laydinka kari laaya ilaahay wuxuu ku eedeeyey yuhuud afa tu'minuuna bibacdi alkitaab kitaabka barhkii miyaa rumaynaysaa oo dee waa idinkankii la haysta ahaa reer banu israa'iil soo furanayoo kitaabku wuu sheegay wa takfuruuna bibacdi badhna waa ka gaaloobaysaanoo waa dadkan la dilaya la qixinayo kitaabku diiday kitaabkiima saasaa u gasheen famaa jazaau man qof abaalkiisu mu ahaanin yafcalu samaynaya daalika arrinta ah qofkaasoo minkum idinka idinka mida ilaa khizyun dulli ilaahay uu ku rido weeye abaalkiisu fi lxayaati dunyaa noloshan dunyada dhexdeeda kaa waa inuu ilahay dulleeyo dulle adhaxda ku dhufta ayaa ilahay u dullaynaya wa yowma alqiyaama dharaarta qiyaamahana yuradduuna ummadda noocaasa waxa loo celin doonaa oo lagu afgembiyayaa ilaa ashaddi alcadaab cadaabka ugu daran ayaa ilahay maalinta qiyaamahana uu gelinaya dadka sidaa u dhaqmaya diinla'aanta wama allaahu bikaafil ilaahay kama warlaa oo ma mooga camaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan ulaa'ika buu ilaahay yidhi kuwa sidaa u dhaqmaya kuwa sidaa kutubta ilaahay u khilaafa in ka mida dhinaca iska dhigay alladiina kuwii weeye ishtaraw iibsaday alxayaata addunyaa nolosha adduunyaday soo qaateen bilaakhira bitarki alaakhira aakhira iyagoo ka tegay oo iska ilaawaday adduunyo waxa la yidhaahda laabta gashadeen falaa yukhafafu canhum alcadaab cadaabka lagama fududaynayo walaa hum yunsaruun loona hiilin maayo cadaab bay galeen aan fududayn cid u hiiliso ka saartana ma hayaan wanacuudu billaahi min dalik waaya reer banu israa'iil dhaqankoodu waxa uu ahaa inay ka baxaan balanta ilaahay ballantu ilaahay ka qaaday ummadaha iyagoo yaryar fi caalami dar ballantu kutubta kaga qaaday ballanta rusushoodu ay ka qaadaysay way ka baxayaan nimankaas dhaqan bay ahaydiyo caado marka ummadda islaamka waxa nasku u dhigayaa hadii kuwa adhaxjabkaa iyo inkaarahaasi ay ku dhaceen ilaahayna sidaa ay isu seegeen oo ay u khilaafeen ka daaya oo idinku taaha yeelina ummad baa ku halaagsantay halkaa ka baydha idinku miihaaq ilaahay wuxuu kaga qaaday dhiiggiinna ha daadinina nafihiinnana ha qixinina laa tasfikuuna dimaa'akum walaa tukhrijuuna anfusakum min diyaarikum eraygu siduu u dhigan yahay waxa weeye adugu naftaada ha dilin adugu naftaada ha qixinin uma badnaba arintu taa iyadoo ay xaaraan tahay qofku inuu isdilo oo siday xaaraan u tahay qofku inuu dadka kala laayo dhiiggoodu xaaraanta yahay ayuunbaa isagana tiisu ay xaaraan u tahay inuu dee waxyeeleeyo oo ku xadgudbo haddana macnuhu sii daahirka ahae waxa weeye idinku ha isdilina idinku ha isqixinina ummad yahay ummad keliya isku tiyine taasaa ilaahay uu faray macnaheedu taa waxa weeye ummaddu had iyo jeer ummaddu waa isku naf keliya ummadda nafteedu mid keliya xisaabsan tahay sidaa darteed hadduu qofku qof dilo ummadii kale o dhan buu wada dilay hadduu qof badbaadiyo ummadii oo dhan ayaa u badbaadiyey sida qur-aanku sheegaya inugu doono suurat lmaa'ida min ajli dalika katabna cala bani israa'iil annahu man qatala nafsan biqayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaanamaa qatala naasa jamiica waman axyaaha fakaanamaa axya naasa jamiica marka taa macnaheedu waxa weye xurmada ay leedahay naftani unbay ta kalena leedahay markuu xurmada taa xalaashado wixii kale xijaabkii kaga gudbanaa ayaa dilaacay sidaa loo diiday reer banu israaiil loogu diiday unba inagana laynoogu diiday oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam khudbadiisii ugu dambaysay distoorka ummadda la odhanayay maalintii xaajatulwadaa ummadda uu sagootiyay waxa uu lahaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada alaa liyuballiq ashaahidu minkum alghaa'ib faruba mubalaqin awca min saamic wadadii ow naftiinna iyo maalkiinna iyo dhegtiinna iyo sharaftiinna inaad meel kaga dhacdaan mamnuuc oo isku xadgudubtaan riwaayo kale waxay ahayd laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin waar ha isdilina waar ha isdilina oo haddaa isdishaanoo qoorta iska goysaan gaalnima idinu bixi ila waxaa iska macruufa muslimku markuu isdilo in had iyo jeer uu horta kolka hore qiilday buu soo sameeyaa sabab baa timaadda waxay idhaahdaan kaa waa ku shahiidaynaa dhiigoodu waa noo xalaal waa ku marka dabeetana intaasoo dhan laysku soo daro waxay keenaysaa xalaasha dilkii qofkan saaxiibkii uu dilaya waxa uu helinaya inuu dhiiggiisii soo xalaashaday waaya waxaa kaloo isweydiinle nimanka reer banu nabi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigan la joogay qur-aanku soo degayay arrimahan miyay lahaayeen mise kuwii hore unbay arrimahani ku egyihiin kuwii hore sidan way ahaayeen kuwan wakhtiga nebiga joogayna sidanay ahaayeen saddex qolo oo yuhuudda ka mida ah banu qaynuqaac banu nadiir iyo banu qurayda saddexdaasaa deganaan jiray madiina laba ka waa banu qaynuqaac iyo banu nadiire waxay xulafo la noqdeen qolo carabtii madiina deganayd ka midahoo la idhaahdo reer khasraj ayay isbahaysi la sameeyeen ilaa adduunyada isbahaysigaasunbay soo socotay marna xaq baa laysu bahaysanaya marna baail qolada kale banu quraydo la ydhaahdaana reer aws oo carabtii reer ansaareeda joogay madiina ayay iyaguna isbahaysi kala dhigteen oo sbaici la galeen dagaalo adag baa dhexmari jiray oo in fara badan laga gabiyay oo gabayada laga tirinayay berihii dambe islaamku yimi marka la tiriyo naxligooda uu soo kabacaya oo dadku iskuba layn gaadhayeen marka had jeer xaaraamo cuno fara badan bay lahaayeen iyo xuruub jaahiliya oo kala noocnooca marka aayaddu meelaha ay ishaaraysay taasi ka mid tahay dabeedna kii ka soo jeeda reer banu israa'iil kii kale walaalkiina uu ka soo jeeda carabtii bay la kala safan yihiin waa la ystilaya gawdaa la yska saaraya qaxoontibaa la ysku samaynaya laakiin maxaa jira wixii ay kala qabtaan reer banu israa'iil ee maxaabiista ka mida madax furashay u samayn jireenoo way sii dayn jireen marka taa way ku hagaagsan yihiin laakiin isdilkan iyo isqaxintan oo loo diiday gudahooda ayaa ay maaragtay ay sameeyeen oo aad u foolxun markaasaa ilaahay uhi uma antum haaulaa'i taqtuluuna anfusakum wa tukhrijuuna fariiqan minkum min diyaarihim naftiinnii baa idinkii idinkiibaa isdilaya qayb idinka midana waaqixinaysa oo sida kuwa aynu tusaalaa u soo qaadanay sideedabana dee rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummaddan markii uu ka sii warramaya waxa uu tilmaamay fitan badan inay dhici doonaan aakhiru zamaan waliba dadka muslimiinta ah fitnooyinkaasi ay aad ugu badan doonaan marka wuxuu ku waaninaya ummadda in qofku fitnooyinkaa uu ka gaabiyo oo ka u soconaya iska taago oo ka u taagan uu ka fadhiisto si aanay duulduulkeeda usoo gaadhin tadaaharuuna calayhim bilim walcudwaan waa isu kaashanaysaan ummaddaa la laynayo la qaxinayo dembi iyo xadgudub labadaasaa isugu kaashanaysa hadday idiin yimaadaan wa in ya'tuukum usaara kuwii aad la dagaalamayseen hadii ay idiin yimaadaan la idiin keeno iyagoo la haystayaala yihiin tufaaduuhum waa madax furanaysa taa ku wanaagsan yihin wa huwa muxaramun calaykum ihraajuhum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey mastaafurintooda eryidooda qixintooda laakiin madax furashadu dee waajib idin saaran buu ahaa ummadda islaamkana sidaa weeyo isdilku waa ka xaraam isdhucu waa ka xaraam waxaa la yidhaahdo isqixintu waa ka xaraam qofkii mujrimahee dembiilaah sidiisaa loola dhaqmayaa aana ma jirto wax reer reebe la yidhaahdo iyo reerkaasaa waxaa nagu sameeyey xumaan lagu cammimayo cid maya waa diinta raxmadiiyo naxariista iyo bilaa godobta wey markaas islaamkeennuna u dhiirinayaa qofka inaga mida ee muslimiinta ka la haystaha sidaa iyaga loo faray unbaa innagana laynoo faray in lasoo furto weliba waa kuwa fuqahada qaarkood lahaa walow baytulmaalku haba ku dhammaanaya baanka muslimiinta iyo waxa ku jiraaye ha la soo furto qofkaa la haystaha ah. mar xoog baa lagu soo furayaa mar xoolaa lagu soo furayaa mar xeelad kale laakiin qofka waa inaan cadowga loo daynin oo waajibaadka saaran dadka muslimiinta ah ayay ka mid ahayd siiba mas-uuliintooda waad garanaysaa cumar bnu khaaab radia allaahu canh markii dagaaladii nimankii romanka lagula jiray asxaab badan baa lagu qabtay oo nimankaas ay qabteen sida iyagaba wax ka badan looga qabtay asxaabta waxaa ka mid ahaa cabdilaahi bnu xudaafa sahmi saxaabigii la odhan jiray ninkaa isagaa ninkii gaalka ahaa ee boobabkooda ka mid ahaa ee eryadaa ka madaxda ahaa taariikh dheer buu lahaa laakiin si farabadan si dhibaato badan buu u cadaadiyey ninkaasi asxaabiga mar wuxuu lahaa waan ku dili doonaa ee gaalnimo u baxo iskaga bax maxamed diintiisa dabeetana waxaaba la saaray meeshii la sulayay mar dadka qaarkoodoo foostooyin naxaasa la gelinayo ayaa la tusiyo lasoo agjoojiyoo la isna hadduu diinta ka noqon waayo ha la geliyo wuxuu ka duulayaa inuu bahdilo dadka qaa'idujeeshta u aha saxaabigana markii dambe wuxuu wadaba de ilaan qofku markaanu diin lahayn kibraddaa ku badane wuxuu dhi ku sii daaye madaxa uniga dhunku intii kaleo dhan marka uu ku hadida ee waayo waan kaa dhunkanayaa buuhi haddii aad sii daynaysa aniga iyo saaxiibbadayda kale ee dagaalka lagu qabtee maxaabiista xidhxidhan haddaad sii daynayso waan sii daynayaa buui iyagana ballan baan qaadaya madaxuu ka dhunkaday cabdilaahi iyo intii la socotay dee wixii laga qabtayba waa lasoo wada daayey cumar ibnu khataab buu u yimi arrintiibuu uga waramay waa kii cumar lahaa xaqun calaa kulli muslim an yuqabila ra'sa cabdilaahi bni xudafata sahm nin kasta oo muslima waxa waajib ku ah cabdilaahi madaxiisa inuu dhunkado anigaana bilaabaya hudhakadu ka dhunkado anigaasi xirfadiisii iyo xeeladiisii kol hadduu dhunkasho ku soo badbaadiye maxaabiisteennii arni walowba dhunka buuri kii arkowa marka almuhim waa waajib saaran dadka muslimiinta marka halkaa waxaad aragtay sida dee waajib ay u tahay gaalada xataa maxaabiista laga hayo iyagana in loo samafalo qalbigooda la soo jido la isku dayo in ay islaamaan xabsiga ku islaamaan oo diintii la baro inaan laga aargoosanaynin oo dadku tooda aanay socona tu ilaahay wadaan in loo muujiyo saasaana ilaahay uu ku ammaanay mu'miniinta ifka jooga wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman wa asiiran raashinkay bixiyaanoo agoonkay siiyaanoo miskiinkay siiyaanoo la haystaha maxbuuskay gacanta ku hayaan bay siisa halkaa gaaladu maanta ka arkayso inay ka dhigtaan xayawaan yaroo lagu ciyaaro oo runtii kolba si loo galo oo tacdiib kala noocnoocahoo kala duwan qofka muslimka ay ah ahiyaan ay ku sameeyaan maxaabiista qaarkood iminka ay maraykanku hayaan baa qaar waxaa ah, la xusay de markuu qaar badan oo ka mida ah ay soo daaya inay ka soo baxeen inay noloshaba ka dhaceen roogay qaar ku mudayaan qaar irbaday ku mudeen caloosha uun qofkii ay weynaatay minjihiina ay noqdeen wax aad u yaryar calooshiisiina qofka laba qofunbay leegaatay macnaha qofkii bani aadamkaah ayay miidh wareemayaan si uu nolosha uga dhaco oo baqaha ay qabaanu meesha uga baxo dib aan ugu soo noqon islaamku taa ma qabo waa diinta naxariista iyo cadaaladda laakiin dulinimada iyo cadaawaddaa kufrigaada ilaahay nimankan wuxuu ku eedeeyey afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd waa yuhuud kitaabkii aan idiin keenay een doonaya inaad wada qaadataan qaybna miyaa qaadateen qaybna miyaa ka tagteen qayb dee waa kuwana way qaateen sida maxaabiistaa la furanaya qaybna way ka tegeen sida isdilka iyo isqixinta waay canaantaa iyo ceebaynta nimankaa ku dhacday innagana sidaasoo kalea laynooga digaya ilaahay baa wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaaffa walaa tattabicuu khuuwaati shayaan ummadda islaamka ahow udkhuluu fi silmi kaafa diinta islaamka wada qaata siday u dhanta waa juzun la yatajaza qayb wax aan kala go'ayni wey manhaj wada socda oo aan rifan iyo lisantoona lagu samaynaynoo aan la kala jaraynin weeye waaya innagana dee waa iska macruufo caalamul islaami oo dhan marka la maanta dowlad la odhan karo ka manhaj ahaanba islaamkii u wada qaadatay ma jiro haba ku dhaqmeen qaarkood qayb ka qaar kale ha ka sii yara roonaadeen qaar kale xeer ciqaabeed kaa fuliyeen laakiin qolo la odhan karo way wadaa qaateen ma jiro intooda faraha badan xidhiidhkii caalamidaha iyo nidaamkii dhaqaalaha iyo nidaamkii garsoorka waa ka wada tegeen marka arrinan ummadda islaamka lagu waaninayo weeye oo waajibaho ilaahay uga dirgaya oo uu leeyahy sida kuwaasaa ku ceebaysana idinkuna ha noqonina taa waa ilaahay ka jawaabay yidhi jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati dunya qofka sidaa samaynaya idinka mida abaalkiisu waa dulli adduunyo adduunyada inkaartaasaa ku dhacdo waxaan u ballanqaaday baa ilahay uhi inaan dulleeyo diintayda ka wada qaadan waaya wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab maalinka qiyaamahana cadaab kulul baan u celin baa ilahay uhi waa adduunye la'aan iyo aakhira la'aan alla inagama yeeleen marka khizyigu dee iyadoo ummaddii cisigii laga qaado iyadoo ay yihiin dad oo aan xor u ahayn caqiidadoodi iyo cibaadadood iyo camalkoodi iyo dhaqaalahoodi iyo waddankoodi oo ay la haystayaal oo kaalintooda ay barasaabo noqoto madaxdooda arrinaha runtii khisiga ah ee muslimka maanta haysta wey saynu iyagoo dhaqaalo badan haysto tiro badan oo maal badan oo ayaa haddana dee waxay ku tirsan yihin la garanaynin gebigooda hadday isu wada tagaan xabad yaroo fiitooyana ma laha miyay leeyihin fiito wax muslimoo fiitoolmjira lagama yaabo waa iska fadhfadhiya baa la leeya marka la garan waayo israa'iil baa lagu ayadayaa fiitoodaa idinkuna waxaa la leeyahy iska xejista saasaa laydinku wadayaa dee khizi ka weyne waak maalinka qiyaamahana kaasaa ilaahayabo ahay ulaaika aladiina ishtarau alxayaata adunya bilaakhira kuwaas waa kuwii adduunyada aakhira ku iibsaday qofku ummaddu hadday aakhira iyo adduunyada marka ay isbarbar dhigaan adduunyada doortaan waa adduunya la'aan iyo aakhira la'aan ogobay qofka muslimka waxa la doonayay ama ummadda islaamka inay noqdaan dad han weyn saa darteed baa ku ammaanay inay odhanayaan rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaabana labadiiba aakhira wanaagsan labada way doonayaan halka ilaahay uu ku eedeeyo kuwan kale odhanaya adduunyada un ilaahay waxna sii marka qofku ilaahay uu weydiisan raalli ilaahay amarkiisa uu qaato aakhiro wanaagsan uu doono adduunyo wanaagsanna kolkaasu helaya hadduu adduunyo uun doonana labada buu waaya falaa yuqafafu canhum alcadaabu hum yunsaruun walaqad aataynaa buu ilaha yidhi waxaanu siinay muusa nebigii nabi muuse la odhan jiray alkitaaba towraad baanu siinay wa qafaynaa waxaanu raacinoonu ka dabagaynay min bacdihi nebi muuse dabadii birusul rusul kala duwan oo farabadan kala wakhtiga ayaa raacay oo ka dambeeyey wa aataynaa waxaanu siinay ciise bna maryam ciisihii ina maryamo ahaa ee hooyadii maryam la odhanayay albayinaat waxyaaba cadcad oo waadixa oo nasaarada wax u caddayn kara wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinnaa ciise biruuxi alqudus malaga ruuxulqudus la ydhaadee malakul jibriil isaguna taageero weyn ayuu ahaa nebi ciise afa kullamaa jaa'akum mar kastoo uu idin yimaado rasuulun rasuul mar idin yimaado reer banu israa'iilow bimaa laa tahwaa anfusukum waxaanay naftiinnu jeclayn ilaa nafti khayr waa naf bilaa khayreh wax kasta oo aanay naftiinnu jeclayn kolkuu idinla yimaado istakbartum waa isweynayseen fa fariiqan qayb ka mid ah rususha kadabtum waa beeniseen wa fariiqan taqtuluun qaybna waaba disheenba wa fariiqan taqtuluun qolo waad dilaysaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen yuhuuddu iyaga oo madaxadaygaya murmaya quluubunaa qalbiyadayadu qulfun way tigtigan yihiin way hilan yihiin waa xidhan bal buu ilaahay yidhi lacanahum ullaah ilaahay baa fogeeyey bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed baa ilaahay kuwa ah wuu meel daran ka tuuray faqaliilan ma in yarna faqaliilan maa in yaroo aad u yarba yu'minuuna rumaynaya walamaa jaa'ahum markii uu yimi kitaabun min cindi illaah kitaab ilaahay agtiisa ka yimi waa qur-aankeenna qur-aanka musadiqun limaa macahum oo waafaqsanoo u rumaynaya kitaabka tawraad ay haystaan qur-aan ilaahay oo nebi maxamed lagu soo dejiyey oo towraad waafaqsanoo khilaafsanayn markii loo keenee nebi maxamed u yimi wa kaanuu weliba ay ahaayeen min qabl intaanu qur-aanku soo degin ka horna yastaftixuuna gargaar bay weydiisan jireen ilaahay cala aladiina kafaruu kuwii gaaladahaa inuu uga hiliyo oo kitaabkaasi ilaahay ugu dhowaan jireenay ugu tawasulayeen ilaahayow nebigaa iyo kitaabkaa noogu hiili falammaa jaa'ahum markii u yimi maa carafuu kii ay garanayeen rasuulkiiya kitaabkiiya kafaruu bihi way ka gacan taagteen way diideenoo way ka gaaloobeen fa lacnatullaahi cala alkaafiriin ilaahay gaalada dushooda ha ahaata buu ilaahay subxaana waa mukhaalafaatkii marba meel bay la xidhiidhaa markii hore cuhuudda iyo mawaafiiqda ayay la xidhiidhay iminkana rususha iyo manaahijta ilaahay uu soo dejinayo talow sideebay ku ahaayeen miyay raacayeenooy rumaynayeen miyay u jiibinayeenay taageerayeen maya kutubta ilaahay rususha ilaahayna sidanay ku ahaayeen waa ummad aafaysan wey ilaahay abuuraa inooga warramaya kuwii horena abeesooyin unba ahaan kuwan dambena waa masaskii ay dhaleen sidii uunbay sumtu uga soo kabacaysa maabaalu berigii hore waabay kala firiidhsanaayeene iyadoo la soo ururiyey oo xuduntii caalamulislaami la keenay oo nukliyeriya hubkii bamka ahaana loo sameeyey waa bambadaase ama iska hayoo nabadgelyadeeda ilaaliya bay ama isku sii daayo ha ydinla qarax waa taasaa loogu hanjabay caalamulislaami inta bartankoodii la keenay waaya ilaahay baa wuxuu ihi waxaan siiyey nabi muuse kitaab waa towraadoo lagu soo dejiyey wa min bacdi wa qafaynaa waa laga dabageeyey rusul ayaa laga dabageeyey oo sideedaba si aanay dadku cudurdaar u helin ilaahay waxa uu u soo dirayay markay xoogaa joogaanba rusul wakhtigii nebi maxamed ka horreeye calayhi salaatu wasalaam rusul badan baaba isku wakhti ahaayo gobolo isku dhowdhow joogayayba sida qur-aanku waa meelo badan uu ka warramo cidda markaa rusushaa la soo diree nebi muuse laga dabageeyey kutubtana lagu soo dejiye waxaa ka mid ahaa ciise bnu maryam wa aataynaa ciise bna maryam albayinaat markaa dee bayinaatku waa kitaabkii ilaahay ku soo dejiyey injiil oo wax badan caddaynayay kasii warramaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaqa ilahay u leeyahay buu caddaynayay ciise waxauu yahay buu caddaynayay towraad iyo injiili xidhiidhka ay leeyihiin buu caddaynayay oo laba iskabaay ahaayeen bayinaat ayaa ilaahay uu siiyey oo ay ka mid ahayd mucjisaadkii dee u markhaati furaya ciise oo hore aynu usoo tilmaannay rasuul walba wakhtigiisa ilaahay wuxuu siiyaa bimaa aamana calaa milihi lbashar sida xadiidka saxiixa ay tilmaamayo rasuul walba wixii lagu rumaysan lahaa ayaa ilaahay uu siiyaa ee wakhtigiisaa la yaab leh oo nabi nebi muuse hadduu sixirku yaa badnaa dee wax kasii yaa badanoo amusiiya ushaabaa la siiyey bushii nebi muuse haddii wakhtigii nebi ciise dhakhtarnimada iyo daaweynta iyo xarfadaha faraha badan halkaas iyo cilmiga caafimaadka dad aad ugu qabowsaday ay jireen wax ay wada dawayn kari waayeen ayaa ilaahay uu ciise awood u siiyey inuu daweeyo biidn illaah yubri'u lakmaha walabras biidn illaah haddii wakhtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadku ay ahaayeen dad hadal cunahoo afmiishaariinahoo hadalka kala dhigdhigay oo fasaaxad iyo aftahanimo iyo gabay iyo maahmaah iyo wax kala duduwan sheeganayo waxaa la isugu faanayo la iib keeni jiray waxoodiiba shay wada aamusiiyo qur-aankan kariimkaabaa ah ilaahay uu keenay subxaana oo mid kasta oo wax sheegayo aftahan ahaa iyo mid kastaoo hadal eh, marjac looga dhigi jiray uu yidhi ma keeni kara kanoo kale ma keeni karo fatuu bisuuratin min waraynu samr waaya marka bayinaadku mucjisaadka alaayaat oo ah mucjisaadka waa noqonaya kuwii tansiiligahana waa noqonaya ruuxulqudus baan ilaahay ku xoojiyey baa waa malaga ilaahay uu ku xoojiyey rusushiisa ruuxulqudus malakul jibriil weeye sidaasumaa nebi maxamedna loogu xoojiyey calayhi salaatu wasalaam ambiyada iyo nebi ciisena u xoojinaya malagaas taageeray waxay haystaan ambiyada ilaahay iyo awliyada ilaahay taageerayaal aan cid kale haysanin cid kaloo caalamka ka midii ah, taageerayaal aanay haysanoo malaa'igta ilaahaya ayay haystaan malaa'igta muminiintuunbay garabkooda taagan yihin laakiin kuwa kale kufaarta shayaaiinta garabkooda taagan xasaan binu haabit sida loogiya wuxuu ahaa gabayaagii rasuulka sala allahu calayhi wasalam nimanka gaaladaa nabigu wuu iskaga celin jiray dooda iyo daliilka iyo dagaalka iyo afka oo gabaygiya mimbar buu u dhigi jiray halkaa uu ku fadhiista masaajka dhexdaasoo markaasuu ku odhan jiray allaahuma ayid xasana biruuxi lqudus kamaa yunaafixu can nabiyik ilaahayow malakuljibriil ku xooji oo taageero uga dhig xasaan oo gabayaagayga ah isaguba u difaacayo nebigaaga maadaamuu xasaan gabay ku difaacayo rasuulkii rasuulkaagii ood soo dirto diintaadii sida adiguna dee waxaan kaa codsanaya inaad ku xoojiso malaku jibriil marka eraygaasuu ku cabiray ruuxulqudus ku xooji maxaad u malaynaysaa ninka shaacirka ahe malagii ilaahayna dhegta ugu haya xikmadda iyo kalimaadka waa golokaful arrinkiisu golokaful ma taqaanin dhallinyaradiina waa ninka intuu saa soo taaga gabayga sii daynaya isagoon horena usoo tirin buugna ka eegin arrinkiisu gabayadii siday ka mid ahayd wa jibriilun rasuulullaahi fiina wa ruuxu lqudsi laysa bihi khafaau markuu nimankaa u faanayo ee uu dhaadanayo wuxuu leeyahay hadda jibriiloo rasuulkii ilaahayna annagu nala socdaa idinku bilaa jibriil baa wa ruuxu lqudsi laysa bihi khafaa ruuxulqudus isagaa la idhaahdaaye hadda arrinkiisu ma qarsoona ninka malagaasi la socduu taageero uu yahay dooddiiyo dagaalkaba garab taagan yahay saasaana markaa u dhaadanaya almuhim waxaynu uga jeednaa ruuxu qudus in malaggaa laydhaa nusuus badan ay soo aroortay hadaba ilaahay wuxuu idhi afa kullamaa jaakum rasuulun bima laa tahwa anfusukum mar kasta oo rasuul uu idinla yimaado reer bani israa'iil oo waxaan naftiinni jeclayn waa isweynayseen qaar waa disheen qaarna waa beeniseen macnaheeda waxaa la doonayay qofkan inuu haga xaq an yakuuna waqaafan cinda alaayati waalxadiidi saxiix xadiidka sugan iyo aayadda marka la sheego qofku inuu bireeg yeesho oo uu istaago naftu iyo shaydaanku isku lifaaqani ma jecla diinta iyo daliilka nafta liidata way kasii cararaysa marka nimankaasi naftoodii bay raaceen iyo rabitaankoodii rasuul waliba kolkuu yimaadaa bay odhanayeen maya kolkaasaa isweynayseen rususha ilaahay baa qayb beenayseen qaybna waa laynaysa saasaanay hedo rusul reer banu israa'iila oo iyaga ka dhalatay oo culimmadu ay ka magacaabaan labadii nebi ee isdhalay yaxye iyo zakariye iyo ambiyo kale ayay laayeen saa qur-aankuba caddeeyey dalka wadaad kitaab ahriyay harma loo jiid rasuul ilaahay baa dhegta loo soo qabtoo dhiigga loo daray kow ayaa laga siiy saalixiinta sunnadooda weeye fi sabiili alxaq markay xaqa xaqiijinayaan in cadowga uu ku soo dhiiran yahay <clears throat> Ah, saasuu ahaa markaa rasuululaahi maxamedna habeenkii dhowaad waa tii aynu soo maraynay inay sumeeyeen in mar isagoo harqoobaalka fadhiya ayna yidhaahdeen dusha fuuloo dhagaxaa weyn ku soo rid dabeedna ilahay uhi meesha iskaga kac dabeed uu arkay uun meeshiioo bannaan wuxuu nabigu leeyahay maa zaalat aklatu khaybar tacaadunii fahada awaanu nqiaaci abhari xadiidku waa saxeexo bukhaariiyo qayrkiiba uu ku sugan yahay markuu sii dhimanayay buu idhi dhibaatadii maalintii khaybar soo gaadhay ee suntii halkaa cunaha sidii un u dareemayay imikana waxa i kala goysay hunguriga ayay kala goysay garanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam abubakar sidiiqna saasuu ah radia allahu canh waa la suneeyey isagana abubakar sidiiq miyaad maqasho lagu deeray nin addoon ahaa loo maray dabeedna waa la suneeyey cumarna kowaa laga siiyey yaa ku sii xigay cumar cumaanna kowaa laga siiyey cali bn abi aalib isaguna saasoo kalo iyagoo labadoodaba ay markaas salaad ku jiraan salaadii subax waa intii ugu fadliga badnayd afartii khulafada iyo iyo waa xusuus bay mudanta xusuus ayay mudanta kifaaxa xaqa in wax waliba kusoo gaari karayaan qofka waa soomaalidu si ay uga jeedeenba markay maqasha wadaan maqalay warlaay bay ku jirta in cumar la dilay oo cali la dilay oo hee dhihii ku qulqulay bay odhan <laughs> tahay markaa wacyigelin bay aheedoo meesha in laysu ehlay oo gaal iyo islaam laysu hayo on harig laysu jiiday waxbaa laysku wayigelinaya diin baa laysku wacyigelinaya wa qaaluu waxay nimankii gaalada ahaa ee yuhuuddaha quluubunaa qulfun qalbigaiyaguu xidhan bal dadka intay isu tegeen iclaam nebigii sidaa ugu dhiibay ka war ha ku daalin bay qalbigana wuu malaasan yihin ilaahu quluubta noofa qalbigayagu xidhan yahi wax alla waxa gelayaa ma jire eh. adigu iska nasa ilaahayna wuxuu uhi bal ma xidhne iyaga sidaa isu galeen lacanahum ullahu bikufrihim ilaahay gaalnimadoodu ku nacdalay fa qaliilan maa yu'minuun fa qaliilan in yar qaliilan maa maadu waxay kordhinaysaa yaraantay sii badinaysa qaliilan maa wax aad iyo aad u yar ayay yu'minuuna rumaynaya iimaankoodu waa iimaan yar oo aan tirsanayn dee imaan yar buu noqday markay yidhaahdeen rususha ilaahay muusaanu ka rumaysanay kutubta ilaahayna tawraad baanu ka rumaysanay kuwa kale isku qolo ma nihinoo nalooma soo dirinoo nalooma soo dejinin iimaan yar weeye ase aan tirsanayn maada naafiyana way noqotaa fa qaliilan in yarna maa yu'minuuna ma rumaynayaan in yarna iimaan ma leh buu noqota halkaasay kala taagan kitaabka ilaahay alka dadka mu'miniinta ana qalbigooda iyo weelkooda waxa u culan yahay oo u furan yahay oo weelaynaya ilaahay qur-aankiisa shucuur iyo dareen buu ku beeraya markiiba xubnahoodaay ka jawaabayaanoo way camal falaya aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum bidikri illaahi alaa bidikri illaahi tadmainu lquluub qalbigooda ayaa ku nasanaya <clears throat> walamaa jaahum taas towraad u galeen iyo rusushii ilaahay nabi maxamed iyo qur halkii la doonaya inay u marhaati furaan halkii la doonaya inay dadka horkacaan halkii la doonaya inay abaabulaan maya intii midna ma yeelin walamaa jaa'ahum kitaabun min cindi ilaahay agtiisa markuu ka yimi kitaab qur oo qur wey musadiqun limaa macahum intaas waxay u rumaynayaa kitaabku maxay kay haystaana towraada macnaheedu waxa weeye diidmadan garkuma leh waxay ku marmarsoodaan ma jiro oo way iskhilaafsan yihiin waa kala meel eh, ma odhanayaan taasi waa midoo kitaabku uu markhaati fulay ko isku manhaj bay ahana meel kaliya kasoo wada baxeen ilaha quraas soo wada markaasaa waxay ahayn wa kaanuu min qablu yastaftixuun arrintani waxay tilmaamaysaa yuhuuddu intii ay eh, la dagaalamayeen carabta waxay odhan jireen warnimayow eh, ilaahay waxaanu baryayn waynu ishaynaa oo in badan baynu dagaalamaynaa insha allah waxaanu idinka adkaan doonaa ilaahayna ka sugaynaa inuu noogu soo dhaqsadou noo soo diro rasuulka aakhiru zamaanka imanaya ee mushrikiinta iyo gaalada kurta ka guri doona haddaanu ahlu kitaabna kaasaanu iskaashan doonaa ilaahayow ka noogu soo dhaqso kaa iyo kitaabkiisa wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu istiftaaxu waxa weeye waa gurmadoon kaasay odhan jireen ilaahayow noogu gurmo ilaahayow fatxi noo sameeyooo nasriga noo rasuulkaa sababtiisa way sii ogaayeen ilaahayna gargaar bay ku weydiisanayeen asxaabtuna markii dambey nimankaa gaalada yahuuddu nabiga beeniyeen way kula garamayeen waxay lahan warberigaynu islaynaynay jaahiliyadii intaa nabiga la soo diray sawtii aa nabiga sii sheegi jirteen sawtii aa gargaar ilaahay ku weydiisan jirteen maxaa u beeninaysaan maya kani kee aanu sheegaynayna ma aha astaamihiisiina ma laha bay odhan jiray falamaa jaa'ahum maa carafuu kafaruu bihi kay garanayeen kolkuu yimiba ilaahay way ka gaaloobeen isagii fa lacnat ullaahi cala alkaafiruun gaal iyo nacdali way isleey marka la quruunayaa la nacdalayaa marka la ducaysanayaa la nacdalayaa ka yidhaahda gaal baa nacdal u diidayaana dee ilaahay baa iska horimanaya ilaahay abuuray baa nacdalay maxaa loogu diiday nacdasha bi'sa maa shtarow bi'sa maa shaybaa xumaaday ishtaraw bihi ay u bedel qaateen oo ay u iibsadeen nimankaas waaya biisa maa shay baa xumaaday ishtaraw bihi ay u iibsadeen anfusahum lafooda naftooda waxay usoo iib qaateen ay usoo bedel qaateen baa xumaaday oo ah an yakfuruu inay ka gaaloobeen bimaa anzala ilaahay wuxuu soo dejiyey waxyiguu ilaahay soo dejiyey may rumayna way ka tegeen gaalnimay bedel qaateen gaalnimadaasaa xumaatay baqiyan waa xasad baqigu kardaryo kibir buu ahaa iminka xasad baa lagu macnaynaya ilaa waxaas xumaantaas waa iswada leedahay xasad daraaddii bay qur-aankan u diideen an yunazila allaahu inuu ilaahay ku soo dejiyey min fadlihi dheeraadkiisa calaa man yashaau cidduu doono oo min cibaadi addoomihiisa addoomihiisa ciduu doono inuu ilaahay wax ku soo dejinayo rasuulka uu ku soo dejiyey bay diidan yihin fa baa waxay qaateen biqadabin cadho calaa qadabin cadho kale dul saaran cadho la isku dhuftay oo labanlaaban ayay xambaarteen walilkaafiriina cadaabun muhiin gaaladu waxay leeyihiin buu ilahay yidhi cadaab duleeya cadaab duleeya heli doonaa waidaa qiila lahum marka lagu idhaahdo gaalada yuhuudda ah aaminuu rumeeya bimaa anzala allah war qur-aankan ilaahay soo dejiye rumeeya kolka laydhaa qaaluu waxay odhanayaan yuhuuddu nu'minu waxaanu rumayn doonaa bimaa unzila calayna ka annagana lagu soo dejiye towraadunbay noogu dhantay wayakfuruuna waxay ka gaaloobayaanay diidayaan gaashaanka ku dhufanayaan bimaa waraa'ahu kii ka dembeeye qur-aanka ah wa huwa qur-aankuna alxaqu weeye waa xaqii la baadi doonayo musadiqan isaga oo u rumaynaya limaa maahu kitaabkay haystaanna wuu u rumaynaya isma labada kitaab qul waxaad tidhaahdaa falima taqtuluuna maxaa u laynaysaan u dilayseen ambiyaa allah ilaahay nebiyaashiisi min qablu nabi muxamed ka hor ambiyo badan baa layseena maxaa ku disheen in kuntum mu'miniin haddaa rumaynaysaan kutubta ah ma kutubtaasaa sidaa idin farta walaqad jaa'akum muusaa nebi muuse wuu idinla yimi yuhuudey bilbayinaat waxyaaba cadcad oo mucjisooyin iyo aayaad leh uma takhadtum waxaa samaysateen oo nabnabateen alcijla dibigii min bacdihi intuu nebi muuse anba baxae ilaahay waxyiga idinka soo qaadaya wa antum daalimuun idinkoo dulmi falayaala waid waqti xus ahadnaa aanu wadkuruu bal waxaad dib u xusuusataan oo isu sheegtaan id ahadnaa kolkii aanu qaadnay miihaaqakum ballantiinna ballan baan idinka qaadnay wa rafacnaa fawqakum dushiinnana waxaanu yeelnoonu dhignay auura buurtii duurusiina la odhan jira la soo jaray ama buur kaleba alla wuxuu idhi khuduu qaada xambaara maa aataynaakum kitaabkaanu idin siinay iyo waxyigan biquwatin dadaal ku qaada ilaahay saasuu idin faray wasmacuu maqla oo dhagaysta oo qalbigiina ha galo sidaasaa laydin faray qaaluu markaa waxay idhahdeen yuhuuddu maqaalad ka hadhayna noqotay oo dhaxalgal xun ah samicnaa maqalayoo wa casaynaa diidna wa ushribuu waxa la cabsiiyey oo lagu shubay fii quluubihim qalbiyaashooda alcijla ay xubba alcijli bahalkaa dibiga la idhaahdo jacaylkiisa ayaa qalbiga ka galay bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed ayay dibi u jeclaadeen qul waxaad tidhaahdaa nabi maxamedow bi'sa maa shay baa xumaaday ya'murukum bihi uu idin farayo iimaanukum iimaanka noocaasee dibicaabudka idin faray kaasaa xumaaday in kuntum muminiin maa kuntum mu'miniin maba tihin kuwa wax rumeeyay oo iimaan leh waxaad ka arkaysa un ayaan darrada ummaddaa ku dhacday iyo ilaah diidka iyo iyagoo rusushii diiday iyo iyagoo kutubtii diiday iyo fadeexadahooda ilaahay si caalamiya uu sheegayo ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha inta ifka la joogana laga ahriyaya kitaabka ilaahay warbixin waxaa ugu qaalisanta ilaahay makhluuqaadkan oo dhan abuuray uuna siiyey oo runtii aan loo malayn karaynin wax shaki ah iyo beenhii inuu ku jiro nimankaasaasa ilaahay uu kaga warbixiyay waxaad arkaysaa muuqaalka aayaadkiiyo sibqadiiyo daabica ay leeyihiin uu yahay sidaasaa yeesheen sidaasaa yeesheen sidaasaa yeesheen intee kuwii markaa ficiladan sameeyey intoodii badnayd dee wakhti dheer baa ka soo wareegay wakhti dheer ayaa ka soo wareegay haddana si toos ah ayaa ilaahay ula hadlayaa kuwa nabi maxamed joogay wakhtigiisii ilaahay si toosa ah ula hadla saasaa yeesheen saasaa yeesheen marka taasi macnaheedu waxa weeye ficlu lkufr mujiizu ah, lkufri ka faacilihi baa laydhaa qofka gaalnimo banneeyey kii sameeyuunbuu la midi ama dilka ka sameeyey kii qiildayna waa la midun nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa haddii culimmada qaarkood ay tilmaamayaan inuu darajadiisu xasan tahay ah, qofka ka qayb qaata qof muslima dilkiisii walow jaaa ywma alqiyaamati maktuubun bayna caynayhi aisu min raxmat illaah kani wuu maalinka qiyaamuhu qofkaasi imanaya iyadoo salaanta kaga qoranta labada indhood dhexdooda kani naxariistii ilaahay wuu ka quustay macnaha isagu waxba muu dilin mubaasharo muu samaynoo hub muu qaadan laakiin dilka ayuu kaga qayb qaatay qowl marka nimankan iyaga ahay aabbayaashood ku saxsanaayeen dhaqanka noocaas ayay aaminsan yihiin qofka xumaanta samaynaya ficilnimo ku samaynaya ama qowlahaan ugu dhawaaqaya iyo taageerihiisu waa isku mid waxa taageerida la ydhaada iyo mawaaqiftu ma sahlana jihaadka marka uu qiimaynayay qur-aanku cidda ku jirta iyo aan ku jirin waxa ilaahay uu tilmaamay in xaraj iyo dembi aanu saarayn sida suuratu tooba aad ka akhrihi karayso naafada alacma aw alacrab ka markaa de indhahala iyo ka laangaraha iyo halumajar qofkii naafaa dembi ma saarna dagaalka ka hadhidda uu ka hadhay shardibaa ilaahay uu ku xidhay idaa nasaxuu lilaahi wa rasuuli hadday rabbi iyo rasuul taageerayaalu yihiin baa ilaahay isagoo halkaa curyaanahoo ducufoo iska fadhiya saa u yuururaa haddii haddana balaaya ay kasoo kabacayso dadka uu waswaasinayo naxli uu ku sheekaynayo waa la jabay sidanaa la yeelay marka la khaldan waxa uu sheekaynayo waa munaafiq fadhiya uun macal cudurdaarkiisu ku halaagan yahay markay taageerayaal yihiin baa ilaha marka taageeranimadu ma sahlana haddaad xaq taageeraysa ku xisaabta waa laguu qoraya haddaad baatil taageeraysa iyo gaal iyo xumaantiisa waa laguu qoraya walow arigaagaba aad la joogsidoo bannaanka iska taagnaatid bilaa itaalba marka lagu weydiiyana aad anigu maxaan taraya haddaan ka taageeriyo haddaan ka taageero midna anigu arrin iyo toona ma hayee maxaa kelmadaydu ay taraysaa odhan qadiyat almawaaqif intaad iska marqaantun waxaa doontaha daldaline waa lagu qoraya maalheblaaywaxaasaa tii maalheblaaywaxaasaa tii maalheblaaywaasaa tii kafadunbaa lasoo saaraya maalinka qiyaamaha waa iska daldalmaya socon mayso marka qisada guud ahaan sida ka muuqanaysa boqol iyo aayadood ee nimankan wixii aabbayaashood ay sameeyeen ilaahay uu godobteeda ugu hayo waa taa wey waaya bisa ma shtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allah waxa xumaaday wixii ay iibsadeen oo ah inay ka gaaloobeen waxygu ilaahay soo deji badeecad la qaato iyo bagaash la iibsado waxa u xun baa ilahay uhi gaalnimo maxaa keenay gaalnimada ah maxayse ka gaaloobeen dee waxyigiibay ka gaaloobeen maxay uga gaaloobeenee qur u diideen bagiyan an yunazil allahu min fadli calaa man yashaau min cibaadi bagiyan waa kibir waa gardarro waa xasad inuu ilaahay fadligiisii ku soo dejiyo cidduu doonayo alla wuxuu hi allaahu aclam xayu yajcalu risaalatah fi suurat lmaa'ida ilaahay isaga ayaa garanaya halka uu yeelayo risaaladiisa waayo ilaahay loo tilmaami maayo la odhan maayo kaasaa risaalada iyo qur-aanka ku habboone kaasaa kaa ku soo deji la odhan maayo ilahay isagaa yaqaana ammaanadaa cidda ehelka u ah marka nebi maxamed bay ka xaasidayaan fadliga fa baa'uu biqadabin calaa qadab waxay qaateen cadho kale saaran labadaa cadho mufasiriintu waxay isku dayaan inay yaro kala duwaan nebigii rusushii hore laayeen cadhay ka qaateen rasuulkan dambe ay beeniyeen iyo waxiganay diideenna cadhay ka qaateen mar walba cadhadooda waa mid labalaaban walilkaafiriina cadaab muhim qaybta kale aayadda kale marka la waaniyo niman waanadu ay anfacayso waxgelayaanoo weelkoodu u culan yahay maaha waidaa qiila lahum aminu bima anzla allah marka laydhaa waare waxaygan ilaahay soo dejiya rumeeya walaa takuunuu awala kaafirin bih dee ha noqonnina kuwii ugu horgaaloobayay waxay leeyihiin nu'minuu bima unzila calayna wayakfuruuna bima wara'ah annaga kana lagu soo dejiyey unbaanu rumaynaya cunsuriyaddu halkay ka bilaabantaaba iyaga towraad dee ayaanu rumaynaynaa midh beena inay tay qur ka soo warramo oo ay ku bedeleen wa huwa alxaqu mushadiqan limaa maca waa xaqii waa kii nasakhay kutubta hore nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa nebi muuse hadduu iminka joogi lahaa oo aanu i rumayn lahaayeen aanu rumayn lahayn cid kale daayo imay suura gasheen inuu aniga rumeeye mooye shay kale nebi ciise calayhi salaatu wasalaam waa saasoo kale marka rusushii waxaa soo khatimay khaatamul ambiyaa mursalin kutubtii waxaa soo gebagabeeyo naasikha kitaabkeenna qur-aanka ah wa huwa alxaqu musadiqan limaa maca talow ma runbay ku sheegayaan rusushaa horeaanu raacaynaa muuseaanu raacaynaa waxaanu rumaynaynaa kitaabkaa hore garnaqsi baa ilaahay ula wada sidii loola garnaqsan lahaa ee looga gar heli lahaa ee miiska wadahadalka loogaga xujo heli lahaa ayaa ilaahay ummaddan uu u laqimayaa oo u dhiibayaa qul waa usluubu talqiin baa laydhaa laba usluubbu qur-aanku ugu badan yahy usluubu taqriir wa usluubu talqiin usluubu taqriir suurat lalcaam bay aada ugu badanta wahuwa aladii wahuwa wahuwa wahuwa shaygaa la sugaya usluubu talqiinna qul kadaa qul kadaa erayga qul baa soo noqnoqonaya marka qul falima taqtuluuna ambiyaa allahi min qabl nebiyaashii hore maxaa u laynayseen haddii aa run in kuntum muminiin haddaad rumaysantiin maxaa u laysa ma nin cidaad dishay ayaad rumaysa ma cidaad dishay baad raacsanta ma cidaad dishabaad kitaabkiisii rumaynaysa ficilkaagee horaa ka markhaati furaya qowlkaagan beentiisa walaqad jaa'akum muusa bilbayinaati uma itakhadtum alcijla min bacd wa antum daalimuun nebi muuse bayinaad idiin keenay idinkuna debigiibaad samaysateen idinka oo aalimiina kitaabkaa kolkii loo keenay waa kitaabkanay leeyihin annagu waanu rumaynaynaa nuuminu bima unzila calayna ooba lagu qasbayba marbaa qasab lagaga dhigay tibaa ilahay uu ka warramay sirbaa ilahay u fashilinaya waxaan dadku ogayn oo waqti hore dhacay baa dadka hor keenaya markaasaa ilahay wuxuu uhi waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fawqakum utuur bal goortaa sheega hadda ballantiinnii baanu qaaday buurtii baanu idin duldhignay khuduu maa aataynaakum biquwatin baal kitaabkanaanu idin siinay dadaalku qaada wasmacuu dhegaysta waxaa laydin leeyahy qaaluu samicnaa wa casaynaa sidaasay dhahay Ehm, culimada qaarkood waxay leeyihiin arintan si caama ugumay odhanin qowl ahaan laakiin ficil ahaan bay ugu idhaahdeen samicnaa inta idhaahdaan kitaabkiina lagu qasbay ehm, buurtii markii la duldhigay qaadana inta idhaahdaan ayaa haddana ficilkooduna wacasaynaabuu ahaa samicnaa way odhanayeen rusus laakiin ballantii bay ka baxayeen ficilkoodii baa wacasaynaa marka haddii ummadda uu iskhilaafo qowlkeeda iyo ficilkeeda uu iskhilaafo samicnaa wa casaynaa unbaa soo baxaysa waxay taasi la mid tahay bay markuu ilaahay ka warramayay kitaabkii siday u diideen baa wuxuu ihi nabaduhu waraa'a duhurin ka tuureen kitaabkii towraad lama sheegin intay kitaabo qorqoran qaadeen inay dhabarrada ka tuureen lama sheegin laakiin dahab iyo xariirba intay xariir ku waxeeyaan ay dahab ku qoraan ayay aad u sharfi jireenoo meelahaa dhigi jireen laakiin camalfal wax laydhaa baan jirin way dhunkan jireen way barakaysan jireen way jeclaayeen dahab iyo xariir bay u quureen haddana ilahay wuxuu ku xukumay inay dhabarka ka tuureen macnaheedu waxa weeye ficil baan jiray marka haddii qowlkii samicnaaya oo ah shahaadadii aynu badanayno badinayno oo islaamkii aynu u abtirsanayno oo wax la yidhaahdo ficil aanu jirin muslim baanune boqolkiiba boqol saasaanuna saasaanuna ilahay umbaa la iska dhaadhicinaya laysu ammaanaya wax ficilina ma jiro waa tan ilahay ku eedeeyay yahuudda qawl iyo ficli yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun wa ushribuu fii quluubihim alcijla bikufrihim qalbigooda waxaa la cabsiiyey dibigii jacaylkiisii gaalnimo daraaddeed xadiidku waxaa xubuka shaya yucmii wa yusimu jacaylka aad shay jeclaataa waanu ku indhatiraa waanu ku dhegatiraa bal gaalnimada noocaasa iyo dibi la jeclaado ayaa jacaylkoodii uu noqday kii ilaa heerkaa gaadhay marka saasaa ilaahay ku eedeeyay qul bi'sa maa ya'murukum bihi waxaa xumaaday wuxuu idin faraya iimaanukum in kuntum saadiqiin in kuntum muminiin haddaa wax rumaynaysaan ama in kuntum muminiin maa kuntum muminiin may hidinba kuwa ilaahay rumaysan cidda dibi rumaysaybaa rumayntoodu tirsantay ma jir saasaa ku eedeeyay haddaad tiriso waxaad arkaysaa dhowr iyo toban aafo intana casharkeennana qura oo ilaahay uu istaba dhigay oo ummaddan looga digayo iyaguna ay ku halaagsameen wallahu subxana wa tacala aclam